رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii riyaad الصاalixiin ayaan weli ku jirnaa baabu taxriimi samaaci اlghiib gacanka dhegaysigeeda inuu xaaraam yahay ayuu baab u yahay iyo waa amr amar la amra man samica qofkii maqlo qiibatan xan oo muxaramatan xaaraam ah biraddihaa elinteeda qof walaalkii ah oo la xamanaya ayuu maqlay waxaa la amrayaa qofka inuu radiyo iyo walinkaari inuu ku inkiro calaa qaa'ilihaa midka ku hadlaya war naga aamus inuu yidhaahdo uu ku inkiro hadalkiiyo uusan la qaadqaadin fa in cajaza hadduu ka caajizo ow amase lam yuqbal laga aqbalin minhu xaggiisa waa lagaa diiday amase maba kari kartida qofkii waad ka cabsanaysaa faara'a inuu faaruquu isaga taga daalika almajlis majliskaa asaga ah meeshaa dadka lagu xamanayo isaga istaad oo ka tag waa in amkanahu hadday u suurageli karto waxaa suuragal ah ka tegitaanka iyo bixinta xataa inuusan qofku awoodi karin oo dhibaatay ka soo gaarayso meel shir lagu hayo inuu yahay markaana wuu iska joogayaa qalbiguu markaa ka nacayaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeyo wuxuu idaa samicuu markay maqlaan cibaaduraxmaan allaqwa xam haddii ay maqlaan laqwiga waxaa loola jeedaa waa kalaam qabiix ahoo xun sidii cay iyo hadal markaa la mid ahoo baatil ah aan faa'iido lahayn ciribtiisana aan la mahdinin acraduu canhu way ka jeesanayaan hadal xumaana hadday maqlaan way ka jeestaan wa qaala tacaala waaladiina kuwii waaye mu'miniinta hum ayagu cani illaqwi xumaanta xaggeeda mucriduuna ka jeesanaya xumaantay markaa ka jeestaan waqaala tacaala ina alsamca maqalka waalbasara araga waalfu'aada iyo qalbiga kullun kullu ulaa'ika kuwaa dhammaantood kaana wuxuu ahaaday canhu xaggiisa mas-uulan kullayska su'aalo idan indhahana ilaaliya dhegahana ilaaliya laabtana ilaaliyaa loola jeedaa wa qaala tacaala waidaa ra'ayta aladiina kuwii haddii aad aragta yakhuutuuna dhex dabaalanahayay fii aayaatinaa aayaadkeenna fa acrid canhum isaga jeesa xaggooda ka tag oo fa haad fariisanin xataa yakhuutuu ilaa ay ka dhex dabaashaan fii xadiidin hayrihi xadiid aan kaa ahayn hadal kale oo laqwi aan ahayn oo aayaadka alloo lagu jeesjeesaya aan ahayn ilaa ay ka dhex galaan wa imaa yunsiyannaka hadduu ku halmaansiiyo ashaytaanu shayaan haddii shaydaan uu ku halmaansiiyo adoo iska dhex fadhisa aad maqasho falaa taqacud ha fariisanin bacda adikra falaa taqcudha fariisanin bacda adikra xusuusasho kadib maca alqowmi aldaalimiina qoom daalimiin ah micigoodaha la fariisanin wa can abidardaa'i radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi nebiga man radda qofkii celiya can cirdi aqiihi walaalkii sharafkiisa qofkii celiya walaalka oo la xamanayo ayaa difaacday radda allaahu ilaahay baa ka celiya can wajhihi wejigiisa annaara naarta yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay baa maalinta qiyaamo wejigiisa naarta ka difaacaya ka rawaahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan wacan citbaan bin maliki wacan citbaan bin malikin fii xadiiثihi الطawiil xadiidkiisii dheeraa waxaa looga wariyey almashhuul ee caanka ahaa alladii kaasoo taqadama noogu soo hormaray fii baabi الrajaa baabkii rajada markaannu maraynay qaala wuxuu yidhi qaama alnabiyu nebigaa istaagay sala allahu calayhi wasalam nebigaa istaagay yusallii asagoo dadka dujinaaya faqaala wuxuu yidhi ayn yusallii faqaala wuxuu yidhi nebiga ayna maalik ibnu ama maalik ibnu maalik ibnu duqshumi maalik ibnu duqshumi aaway wuu yidhi waayo dadkii kusoo xoomay ee guriga ictiqaad yimid maalik muusan jirin muusan ku jirin maalik ibnu dukhshun faqaala rajul nin baa yidhi daalika kaasi munaafiqun kaasi munaafiq waaye laa yuxibu allah ilaahay ma jecla walaa rasuulahu rasuulkiisana ma jecla munaafiq aan ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaan waaye ayuu markaa yidhi faqaala alnabiy nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqul dalika sidaa ha dhihin waa difaacayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu dadka tusiyo xanta iyo waxyaabaha walaalkaa ee kaa maqan wax kasheegiisa inuu dadka baro in martaqaanaa la difaaco sidaa ha buu yidhi alaa taraahu miyaadan arkaynin qad qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kala ma jira ayuu yidhi yuriidu asagoo ula jeeda bidaalika arrintaa wajha allaahi ilaahay wejigiisayna ka tahay wa ina allaha ilaahayna qad xarama cala annaari naarta wuxuu ka xaaraantinimeeyey man qaala laa ilaaha ila allah qofkii laa ilaaha ila allah yidhaahda yabtaqii bidalika asoo arrintaa ula jeeda wajha allah ilaahay wejigiisa laa ilaaha ila allah oo dar alla loo dhaho qofkii yidhaahda ilaahay wejigiisa maarta wuu ka xaaraantinimeeyey muttafaqun calayh waictibaamu bikasri alcayn cayntoo la hoos dhiga cala almashhuuri waa sida mashhuurka wa xukiya dammuha waa la godi karaa wa bacdaha kadib taabaa la akhriyaa muhannaa la laba dhibceeyo min fawqin xagga sare uma kadibna baun muwaxadatun ba' la dhibceeyey ba hal dhibic leh ayaa la akhriyaa waduqshumu bidammi daali wa iskaani ilkha baa la akhriyaa daalka oo la godo kha'dana la reebo wa dammi shiin shiintana la godo oo ukhshumu markaa la yidhaahdo almucjamatayni ee dhibcaha markaa leh dhibcaha markaa leh saasaa markaa loo shaqlaa oo xaalkiibaa sidaa ahoo taasaa markaa loola jeedaa bacdamaa xaaladdu sidaa ay tahay ayaa wuxuu noo tilmaamayaa habka loo shaqlaayo habka loo shaqlo macnaha cutbaanna waa la dhihi karaa citbaanna markaa waa la dhihi karaa labada xaaladba sidaa darteed ayaa mataqaanaa habkaa loogu sharxaa wa can kacb ibni maalik kacab ibni maalik waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhu ilaahay ha ka raadi noqda kacab ibni maalige kacab ibni maalik fii xadiidihi tawiil xadiiskiisii dheera oo fii qisati towbatihi qisadii iyo dhacdadii towbadiisa markaa ku saabsanayd dhacdadii iyo qisadii towbadiisa ayuu ka wariyey waqad sabaqa wuxuu noogu soo hormaray fii baabi towbati baabkii towbada qaala wuxuu yidhi kacab qaala alnabiy nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wahwa jaalisu asagoo la fadhiya fi lqowmi qowmka bitabuuka tabuuka asagoo la fadhiya tabuuka asagoo la jooga ayuu yidhi maa facala kacab ibni maalik muxuu sameeyey kacab ibni maalik macnaha wuxuu ula jeedaa aaway kacab ibni maalik muxuu markaa falay fa qaala rajul nin baa yidhi oo min bani salimata reer bani salima ka mid ah yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow xabasahu waxaa soo xabaasay oo ninka uu u soo bixi waayey oo soo xabisay oo markaa dib u dhigay burdaahu labadiisa go burdaahu labadiisa go laba go' baa intuu iibsaday ayuu la tacajubayaa iyo wannadaru eeg eegid iyo fiirfiirin fii cidfayhi garbihiisa uu fiirfiirinayo waa nin isla tacajubayo wuu isla yaaban yahay sidaa darteed ninkani waxaa soo xabisay rasuulkii allow ee uu la soo bixi waayey waxay tahay labadiisa go'ba intuu garab ka saartay yuu isla tacajubayaa markaasuu isfiirfiirinayaa saasuu markaa u soo bixi waayey sidaa baa nin reer banii salimo ah yidhi faqaala lahu mucaad ibnu jabal baa u jawaabay faqaala lahu wuxuu ku yidhi mucaad ibnu jabal ninkii bi'sa maa qulta waxaa tiri baa baas leh war naga aamus buu yidhi wax allaala wixii aad tiri ayaa baas lehe bi'sa maa qulta wixii aad tiri ayaa baas leh ayuu yidhi macnaha hadalkii buu ku celinayaa walaalkii sharafkiisaoo wax lama sheegaayo ayuu rabaa inuu markaa difaaco bi'sa maa qult wallaahi baan ku dhaaranay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow maa calimna kuma ogin calayhi korkiisa waa ka cadee ilaa khayran khayr maahane ninkaa kacab ah annagu khayr baan ku ognahay sababtuu u maqan yahay iyo wuxuu u maqan yahay ilaahay baa markaa garanaya saasuu markaa yidhi fasakata rasuuluullah rasuulkii allana wuu aamusay sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayhi citafaahu waa jaanibaahu labadiisa dhinac wa huwa ishaaratun waxay tilmaamaysaa ilaa icjaabihi binafsihi layaabidda uu nafsadiisa la yaaban yahay dharkan quruxda badan intuu gatay yuu isla yaaban yahay baabu maa yubaaxu wixii baabu bayaan caddayn la caddeeya buu baab u yahay maa yubaaxu wixii bannaan oo min alghiibati xanta ah xan bannaan ayaa jirta bacdamaa xantii la diiday mararka gobolka mid ah ayay diintu noo saamaxday in wax la xaman karo iclam ogow ana alghiidata xantu tubaaxu inay ku bannaan tahay liqaradin ban saxiixin oo saxiix ah sharciyin oo sharci ah laa yumkinu aysan suurageli karin alwusuul dantaasi in la gaaro ilahi xaggiisa ilaa bihaa in wax la xanta maahane haddii arrin ay jirta ilaa in wax la xanta meehe aan la gaari karin marka noocaas ah way bannaan tahay wa huwa sittatu asbaabin waana lix sabab lix arrin ayaa keeni karta in wax la xanto alwalu midda koowaad waxay tahay altadalumu dulmi sheegasho qofku inuu dulmi lagu sameeyo dad uu u sheegto fayajuusu waxaa bannaan lilmadluumi qofka madluum waalqaadi qofka qaadiga ah wakayrihimaa iyo wixii la mid ahee culimmada ah minman inuu u sheegto lahu asaga wilaayatun ay u sugan tahay maamul aw qudratun ama awoog calaa insaafihi inuu looga insaafo looga garsooro min min min daalimihi daalimkiisa qofkii dulmiye qofkii wax uga qaban karaa inuu markaa u dulmi sheegto qofka noocaas markaa way u bannaan tahay oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa dalamanii fulaan hebel baa i dulmiyey bikada ayuu igu dulmiye waxa qofkii wuu maqan yahay inshaa la dhahaana raalli kama aha sidaa darteed qofka noocaas ah ama arrintaa waa xan laakiin waa xan bannaan inuu u dulmi sheegto qof allaalo qofkii uga insaafi karaa ama uga garsoori karaa ama se samayn karaa inuu dulmigiisa uga insaafo marka uga garsooro wuxuu leeyahay hebel baa i dulmiyeyoo waxaasuu markaa igu dulmiyey taasi waa midda koowaad ahaanii talabaad labaad waa isticaano iyo gargaar weydiisi qofaad gacan ka rabtaa inuu kugu siiyo calaa taqyiiri almunkari munkar suulidiisa meel baa xumaan lagu hayaa ama dad baa munkar sameeya munkarka ay samaynayaan baad rabtaa inaad ka hor tagto qof gacan kugu siiya ayaad raadinaysaa iyo iyo midda labaad oo ah waraddi alcaasi qof caasi ah ku soo celintiisa ila asawaabi sida toosan in lagu soo celiyo fa yaquulu qofkii wax xaminaya wuxuu odhanayaa ama rabay inuu munkar ka suuliyo liman buu ku leeyahay yarju uu rajaynaya qudratahu awooddiisa calaa isaalati almunkari munkarkan suulidiisa in laga gacan siiyo ayuu ku leeyahay fulaanun hebel yacmalu kada waxa buu sameeyaa khamri buu cabaa qaab buu cunaa dhibaatadaasuu ku jiraa qofka noocaas ah saasuu leeyahay fasjurhu canha ka reeb waa qof awood u leh wa hay-al amri bilmacruuf oo awood u leh booliskoodii buu u tegey markaasuu leeyahay hebel waa alkuliste hebel waa qof xun qof waa noocaasoo kale waa xan laakiin way bannaan tahay sababtuna waxay tahay wuxuu rabaa in munkarkaa la zuuliyo fasjurhu canhu ka reeb buu leeyahay iyo wanaxwu daalika wixii la mid ah wayakuunu waa inuu ahaada maqsuuduhu qasadka iyo dantiisana attawasul attawasula in la gaaro ilaa isaalati almunkari munkarka zuulintiisa munkarka in la suuliyaa loo baahan yahay inuu qasad ku ahaado in lam yaqsid daalika hadduusan saa u qasdin kaana xaraaman xaraam bay noqonaysaa iska sheeg sheeg keliya hadday noqoto markaa waa xan waa mamnuuc althaalitu midda saddexaad alistiftaa waa fidya weydiisi waa qofka oo raba inuu jawaab helo fayaquulu wuxuu odhanayaa lilmufti qofka muftiga ah ayuu u leeyahay dalamanii abii aabbahay baa idulmiyey aw amase akhii walaalkayba i dulmiyey aw zawjii ama ninkaygiibaa i bay leedahay aw fulaanun ama hebel baa bikadaa waxaa igu dulmiyey fahal lahu daalika arrintaa ma mudan yahay macnaha wuxuu rabaa wixii lagu sameeyey inuu qof mufti ah oo sheikh ah oo jawaab bixiyo uu weydiiyo markaasuu cad caddaynaya uu leeyahay qofaa waxaa io waxaa igu sameeyeye xaqba uu leeyahay wamaa tariiqii anigu waddadaydu maxay tahay fi e, lkhulaasi minhu aan kaga fakan karoon ku gaari karo iyo wa taxsiili xaqii xaqayga sidee baan ku heli karaa wa dafci dulmi iyo dulmi difaacitaankiisa see lagu gaari karaa iyo wanaxwi daalika wixii markaa la mid ah saa inuu yidhaahdo fa haada jaa'izun arrintaa way bannaan tahay maxay ku bannaan tahay lilxaajati dam waa in damtaa la gaaro walaakin laakiinse alaxwata sida ugu fiican waalafdala ugu fadli badan an yaquula waa inuu qofku yidhaahdo maa taquulu shiiqow maxaad ka odhan lahayd fii rajulin nin aw shaksin ama qof aw zawjin ama nin kaana min amrihi kada arrintiisu ay sidaa tahay intaad qofka cayini lahayd waa dhihi lahayd hebel baa saa yeelay ama ninkaygii baa waxaa igu dulmiye igu sameeyey haddaad dhahdo qof hadduu saa ii saas yeela ka waran diin islaamku maxay ka qabtaa qof hadduu laagtiisa saa ku yidhaahdo diintu maxay ka qabtaa adoo ninkaagii uu yahay oo macnaha aad si caddaan ah aadan u sheegin oo aad dhahda fii rajulin aw shakhsin aw zawjin kaana min amrihi kada arrintiisu ay sidaa tahay fa innahu yaxsulu wuxuu gaari karaa bihi qofkaasi algaradu dantii iyo jawaabtii uu u baahnaa min hayri tacyiin asagoo qofna magacaabin asoon qofna magac dhabin ayuu heli karaa fatwadii iyo jawaabtii markaa uu u baahnaa wamaca daalika ayadoo saa ay jirto faatacyiinu inuu cayino ee uu caddeeyo jaa'isun way u bannaan tahay hebel baa waxaa sameeyey ninkiigiiba sidaa ah ninkiigiibaa bakhiil ah wax ma ka qaadan karaa ma ka xadi karaa wax noocaas hadduu si toosa ah u dhahona way bannaan tahay laakiin waxaa ka fiican inuu sarbeebo kamaa sanadkuruhu sida aannu sheegi doonnaba fii xadiidi hinda hinda xadiidkeeda gabadhii abi sufyaan naagtiisii ahayd ee hinda ahayd ee sida mtaqaanaa aanu sheegi doonno xadiiska in shaa allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo alraabicu midda afaraad waa taxdiiru lmuslimiin muslimiinta uu digitaankooda waxaa looga digayaa min ashari shar baa looga digayaa shar ayaa markaa looga digayaa iyo wanasiixatuhum u naseexayntooda muslimiinta la rabaa in loo naseexeeyo sharna looga digo markaas wax waa la xaman karaa wadalika min wujuuh wajiyaal bay ku timaadaa dhowr weji minhaa waxaa ka mid ah jarxu lmajruuxiin kuwa dhaabacan oo la dhaawaco oo min alruwaat dadka axaadiista werisaa ka mid ah iyo washuhuudi markhaatiyaalka way dhaawacan yihiin waa la dhaawacaya maxaa loola jeedaa cilad bay leeyihiin ciladoodii baa la sheegayaa qof baad rabtaa inaad markhaati ka dhigato warkan beenlowaa iska daabaad leedahay way bannaan tahay ragga xadiidka wariyey matalan waxaad arkaysaa xadiiskan waa daciif muxuu daciif ku noqday hebel hebel waa mudallis baa la leeyahay hebel hebel waa suu'u xifdi xifdigiisu ma wanaagsana hebel hebel xaaladiisu waa sidaa macnaha xadiiskan wuxuu daciif ku noqday hebel waxawaaye masjidku wax ku cunaa macnaha waa xan laakiin dadka muslimiinta ah si ay uga digtoonaadeen ayaa loo sameeyaa xantaasna way bannaan tahay xaaladda in wax lagu xanto wadaalika arrintaasna jaa'isun way bannaan tahay biijmaaci almuslimiin say muslimiintu ku kulmeen oo dhanba bal waajibun waaba waajib lilxaajati xaaje iyo danbay waajib u tahay wa minhaa waxaa la mid ah almushaawaratu isla tashi mushaawaro ayaa la rabaa qofaa kula tashtay oo waxaad kala tashanaysaa fii musaaharati insaani insaan la xididkiisa qofaad rabtaa inaad gabar ka guursato qofaad rabtaa inaad markaa gabar ka guursato waa insaan marka lala xididaayo aw mushaarakatihi ama marka lala shirkoobaayo aw iidaacihi aw mucaamalatihi aw hayri dalika in lala mucaamalaa la rabaa in wax lagu darsadaa la rabaa matalan qofka markaad rabta inaad gabarh ka guursato ama markaad rabta inaad la shirkoodo ama markaad rabta inaad mucaamalo kale ay idin dhex marto maxaa bannaan waxaa bannaan qofka inaad dadka kala tashan karto oad weydiiso aw amase mujaawaratihi inaad la daristada gurigiisa agtiisaad rabta inaad soo degto ama gurigiisaad la soo degto wayajibu waxaa bannaan oo waajib ku ah cala almushaawara qofka lala tashtay allaa yukhfiya xaalahu qofkaa xaalkiisa inuusan waxba ka qarinin balse yadkuru inuu sheego almasaawiya xumaanyaha allatii fiihi ku sugan biniyati nasiixa biyo nasiix inuu ugu sheego war hebel lalama degi karo heblahay soo maaha waa naag qaylisoy ah waa naag dariska mar walba ciddii u soo darta way ku boodaa hebel miya hala shirfoobi tuug waaye ama xaaraan buu cunaa xoolihiis waa xaaraan xaaladaha noocaasoo kale way bannaan tahay macnaha waa xan laakiin waa xan jaa'is ah oo markaa bannaan xaaladaha noocaas in markaa la yidhaahdo laakiin sababta waa inay noqotaa niyo nasiixo ah waa inay kaa ahaato wa minhaa waxaa ka mid ah idaa ra'aa hadduu arko qofka mutafaqihan arday qof diin raba inuu barto yataraddadu ku noqnoqonayo cilmiga ka baranaya ilaa mubtadicin nin bidci ah aw faasiqin ama faasiq ah ya'khudu canhu alcilmi cilmigana uu ka qaadanaya qofka ardayga ah wa khaafa uu ka cabsado qofkii an yatadarara inuu ku dhibtoodo almutafaqihu qofka fiqidoonkee cilmidoonkaa ah, bidaalika arrinta fa calayhi waxaa korkiisa ah nasiixatu inuu uga naseexeeyo ardaybaad aragtee nin bidci ah wax ka baranaya nin ta'wiilka ku xun nin arrimooyin noocaas u sameeya qofaan wanaagsanayn oo tafsiirka si xun u akhriya arrimooyin badan oo noocaasa haddaad aragto ardayga inaad u naseexayso ayaa la rabaa facalayhi nasiixatuhu bibayaani xaalihi waa ninkaa xaalkiisa inaad uga sheekayso waa bishardi laakiin an yaqsida inuu u qasdo qofkaasu ula jeedo annasiixata naseexo wanay nasiixo ka ahaato wa haada arrintan laakiin mima yuqlaqu fiihi waa wax lagu qaldamo arrintan waa lagu qaldamaa matalan xaasinimaa dhici karta sheikh baa wax akhrinaya matalan sheikhu markuu akhrinaayo dad badan baa u imaanaya sheikh kalaa jiro qofaan u imaanaynin marka kii inaad ula tala gasho si ay dadka aad uga kala ciiriso adhaada ninkaanin saas waxba ha ka dhegaysanin war ninkaanin saas a waxma ha ka dhegaysanina xaaladaha xaasidnimaa laga yaabaa dadka gobolka mid ah inay markaa ku xambaarto waa wax lagu qaldamo buu yidhi waqad yaxmilu waxay ku xambaari kartaa almutakallim qofka hadlahaya bidalika arrinta alxasadu xaasidnimo xaasidnimaa dhici karta inuu qofku nasiixo uusan kula jeedin ee u dhawaryo ka kala dareera meesha ninkani nin si fiican wax u akhriya ma aheen amase waa bidci amase waa faasiq oo wayulabisu shaytaanu shaytaanku uu u labiso calayhi korkiisa daalika arinta shaytaankana uu u labiso uu uga dhigo inuu wax u naseexaynayo oo wayukhayalu ilayhi uu u malageliyo shayaanka annahu nasiixatu inay nasiixo tahay falyutafatan lidaalika arinta ha lagu baraarugo fal eh, yatafadan ha loo dhigmo lahaado lidaalika arrintaa xaasinimayaysan noqonin ilaa inaad qofkan wax aqrinaayo aad ku og tahay arday inuu ku dhibtoonaayo oo caqiidadiisu ay xun tahay oo wax badan laga yaabo inuu caqiido fiican uusan dadka baraynin xaaladda noocaas hadday tahay ma ahee iska ilaaliya wa minhaa waxaa kaloo ka mida marka wax la xamaan karo an yakuuna lahu inuu qofku leeyahay wilaayatun maamul laa yaquumu biha uusma meel baa madax looga dhigay sidii loogu talagalay uma shaqeeyo umuna ugumana istaago imaa bian laa yakuuna inuusan ahayn baa suuragal ah saalixan laha qof ku habboon maba yaqaanba shaqadii wa imaa bian yakuuna faasiqan ama waa faasiq aw amase muqafalan wixii wuu yaqaanaa faasiqna ma ahee waa muqafal wuu iska ilowsan yahay shaqada ma yimaado gurigiisu iska jiifaa iyo wanaxwa daalika wixii markaa la mid ah fayajibu waxaa waajib ah dikru daalika in loo sheega arrintaa liman lahu calayhi wilaayatun caam qofka wilaayada caamka ahaaya qofka madaxdee asaga ka sarreeya in loo sheego e, e, waxaa loogu sheegayaa liyusiilahu inuu ka zuuliyo meesha in laga casilada oo shaqadii laga qaado oo wayuwalliya loo dhiibo man yasluxu qof u islaax ahoo yaqaana haddaad aragto qof meel macallin looga dhigay qur-aankii dugsigu uu furtay qur-aankiina ma yaqaano dadkii wax beenow akhrinayaa amase waa qof iska ilowsano dugsigii wuu furayaa ciyaalkusay u qayqaylinayaan wuu sii kala geynayaan taana waa suuragal wax xuun waayo ama waa faasiq wilaayadii maba yaqaanba maamulkeedii kama soo bixi karo waxaad u tegaysaa qofka madaxiisee asaga ka sarreeya markaasaa leeda waa sida waxan laakiin way bannaan tahay dhibka meesha ka jira yaa markaa ka daran marka qofka xaaladiisu markay sidaa tahay inuu u sheego qofka wilaayada caamka ahaya si looga zuul geliyo meesha oo wayuwalliyo loogu dhiibo man yaslux qofka u islaax ahoo ku habboon ow amase xataa cala alaqal yaclama daalika minhu arrintaa uu ku ogaado inuu ninkan xun yahay inuu markaa ogaado liyucaamilahu suu ula mucaamaloodo bimuqtadaa xaalihi xaalkiis sida uu yahay laakiin qof faasiq ah oo faasiqnimo aadan ku ogeyn oo meeshii maamul ahoo warbixin kuu soo gudbinaya laga yaabo dadka meesha jooga inuu in ka gudbiyo waxa noocaas ah haddaadan ogeen dhibkeeday leedahay laakiin haddaad ku og tahay wuxuu soo gudbiyo warqaduu soo qor waa iska tuuraysaa inuu beenaalaha baad og tahay cala alaqal haddaan la casinin qof kale aan lagu bedelin waa inuu ogaado inuu sidaa yahay suu ula mucaamaloodo dhaqankiisa bimuqtada xaalihi walaa yaktara bihi uusanna ku kadsoomin wa an yascaa inuu ku dadaalo kula socdo fii an yaxufahu inuu ku guubaabiyo cala listiqaamati toosnaan ow amase yastabdila bihi uu ka bedela meesha alkhaamis marka shanaad ee wax la xaman kara waxay tahay an yakuuna qofku inuu yahay mujaahiran qof la soo banbaxay bifisqii fisqigiisa xumaantiisuu bannaanka la yimid waa zaaniyadood waxay furatay aqal loogu tago shaki bay leedahay waa sigaaryo caboo ummadda dhexda uu sigaarka ku cabayaa waa khamriyo caboo intuu talmacduu iska soo buuxiyo yuu xaafadihii ku dhacdhacayaa wax u qabsoon ma aha fisqigiisibuu bannaanka la soo baxay aw bidcatihi ama bidcanimadiisa kalmujaahiri qofka la soo banbaxay oo la soo jahray bishurbi alkhamri khamrada cabitaankeeda oo kale wa musaadarati naasi iyo dadka inuu dhaco dadka inuu dhaco ayuu bannaanka la yimid wa akhdi almaks ilaaluushka qaadashadiisa si cadaan ah bulaaluushkii u qaadanayaa iyo wajidaayati alamwaali gurashada uu gurto maalka dadka dulman si dulmi uu ku qaato wa tawallaa inuu tawalliyo alumuuru albaatila umuuro baatil ahoo waxba aan ka jir buu samaynayaa fayajuusu waxaa bannaan dikruhu in lagu sheegay qofka bimaa yujaahiru bihi wuxuu la soo banbaxay wixii uu la soo banbaxaa lagu sheegi karaa bihi asaga wayaxrumu dikruhu waxaa xaaraam ah in lagu sheego bikayrihi wixii uu la soo banbaxay waxaan ahayn oo min alcuyuubi ceeba ah in lagu sheego waa mamnuuc ilaa an yakuuna inuu yahay maahane lijawaasihi inay bannaano tahay sababun aakharun sabab kale oo mimaa dakarnaahu wixii aan soo xusnay ah matalan qofkii khamri cab waaye qof baa raadinaya markaasaad leedahay hebel hebel waa hebelkee khamriyo cabka cidda saasaan ah cidda xaaladoodu sidaa tahay macnaha hebel waa khamriyo cad macnaha waa xan laakiin asagaa bannaanka la yimid bannaanku ula soo baxay saa darteed qofka noocaasi intii lagu arkay ayaa lagu sheegi karaa wixii ka soo haray oo ceybo ahna markaa maya buu yidhi alsaadisu midda lixaad altacriifu waa qof la carifahayo qofaa la rabaa in la tacriifiyo oo la caddeeyo fa idaa kaana alinsaanu insaanku hadduu yahay macruufan nin macruuf ku ah bilaqabin maanays laqab buu maan uu ku yahay macruuf kaalacmashi indhabiyoole oo kale waalacraji jiis waalasami dhagoole waalacmaa indhool waalaxwali weersho il iyo wakayrihim wixii la mid ah jaaza way bannaan tahay tacriifuhum in lagu carifo oo lagu caddeeyo bidaalika arrintaa arrintaa in lagu tacriifiyo si kaloo lagu fahmaa la waayey hebel baa tiri cali caligee eh, waa la garan waay caliga dhagoolka ah baa tiri ka indhoolka ah ka jiiska ah kan oon taqaana ah wixii noocaas macnaha si kaloo lagu aqoonsado ayaa markaa la garan waayey taasi way bannaan tahay wayaxrumu waxa xaaraam ah itlaaquhu in lagu sheego calaa jihati tanaqusi ayadoo nusqaanin loola jeedo cay iyo aflagaade iyo haddaad ula jeedo xaaraam waaye walow amkana hadday suurogeli karto oo ay suuragal tahay tacriifuhu in lagu tacriifiyo bikayri daalika waxa waxaan ahayn indhool dhagood jiis ilwareejiyey waxaan ahayn haddii lagu fahmi karo kaana wlaa way kasii fiican tahay fa haadihi midani sittatu asbaabin waa lix sabab dakaraha alculamaa culimmadu ay sheegeen wa aktaruhaa badankoodana mujmacun calayhi baa lagu yahay wa dalaa'iluha dalaa'ishooda walaxaadiidi axaadiista alsaxiixati ee saxiixa ahna way jiraan mashhuuratun oo caan ah fa min dalika waxaa ka mid ah xadiidkan nagu soo socdaa balse meesha noloshaha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam